baabun waa tanwiinsan yahay sajaacib waa inin exraaba baabun haadaa kanu baabun baab weeye baabun haadaa kanu baabun baab weeye alfaacilu waa mubtada marka alfaacilu faacilkii marfuucun kula godo weeye xukunkiisi yuu hore ka bilaabo waa xukmu faacil alfaacilu marfuucun xadkii iyo daabidkii faacil wuxuu ku sheegi doonaa sharax laakiin xukunkiisu hore ka galay matniga alfaacilu faacilkii marfuucun kula godo wey marfuuc wey waa la goda faacil sagaal xugunuu leeyahay xugunka ugu horeeya wey ah. sagaal xugunuu leeyahay faacil xugunkiisu waxay yihiin in la rafciyo in la rafciyo wey ma banaana in la nasbiya sidaas wey sida mashhuurka waxaa jira qoladhahayda waa la rafci waa la nasbi karaa kasara zajaaju alxajara alla ah, arka yidhahdeen kasara azajaaju alxajara kasara zujaaju azujaaju wey bidami zay kasara zujaaju dhaladii waxaa jebiyey alxajara alxajara inin dhigayaa sajaaci wey alxajara oo faacilkiina la nasbiyo mafcuulkiina la rafciyo wax kaas way sheegay qaar ha yidhahdeen waaba qiyaasba mhm. qaar naxwadu qaar ha yidhahdeen mhm, waa qiyaas waa qiyaas waa qiyaas qaarna waxa yidhahdeen maya maya azujaaju ah faacilkiiyo oo macnuhu waxa weya kasara waa jebiyey azujaaju dhaladii alxajara dhagxiiu kala jebiyey oo yidhi anagu exraabkaasaan ilaashayna kasara zujaaju azujaaj faacilhiy isagaana dhagaxa kala jebiyey taas xale macniyan sax noqon kari ha dhalo dhagax ma kala jebi karta maya ah, maya macniyaan sax noqon karin macnihii aan sax noqon karin wey marka qaarna waxay dhahdeen war waa iska qalbi calaa kulli xaal waxaas wa iska shuduude faacil waa marfuuc wey asal faacil waa marfuuc xukunkiisa koobaad wey wadalika ka kaqaana zaidun zaydaa istaaga oo kale weeye marka haddee waa marfuuc haddii lagu yidhi lafdan ow taqdiiran ow maxalan wey ha saddexdii wey ajrub lagu barto lafdan uu ka rafcisan yahay qaama zaydun ow maxalan qaama muusa ow taqdiiran dheer ow taqdiiran waay maxalan maahane ow taqdiiran qaama muusa ow maxalan waxaad leedahay anta qaa'imun antadaas waa rafcisanta ah. marka waa marfuuc haddii lagu yidhi lafdan qaama zaydun ow taqdiiran qaama موسى ow maxal ow anta qaaimu anta so maxalan maha hafaacila sax ha waxay leedahay marka qumta hmm, qumta aan leenaa ha faacil waa sax waa inaan faacil ku misaala faacila la joogaa meesha alfaacilu faacilkii mafhuumun kula godo weeye ow taqdiiran qaama muusa ow maxalan qumta darabta faacil waa marfuuc lafdigaa laga rafcinaa qaama zaydo taqdiir ahaana loo rafcina waa lagu qadaraa qaama muusa waa kuwa exraabka lagu qadaro maxalkaa laga rafcinaa qumta adaa istaagay tadaas maxalkay ka rafcisanta wadalika mithaalkii ka qaama zaydun zaydaa istaago kale weeye wamaata camrun camara dhintay marka fiiri labada miaal macnuu ka leeya isagaa sharxa ku sheegi doono faacil luqatan waxaa la ihahdaa man awjada alficla kan ficilka sameeyey aa la idhaha faacil laakiin istilaaxaan saas maaha faacil ficiluu sameeyey macnihidu maaha xagga istilaaxa waxaa dhacda horaynuusan isagu samayn ee faacilku waxa weeye man waqaca minhu lficlu ow qaama bih ficilku xaggiisuu ka dhaco asagaa sameeyey ama xaggiisa kama dhicine asaguuba ku qumo asagu isagaa ku sifoobay marka ma ahan waxa weeyaan faacil macnihiisu midka ficilka sameeyey mar walba maaha istilaax ahaan luq ahaan waa la yidhahdaa laakin istilaaxu saas ma ahan isagaa sharaxa noogu dhihi doona waa man waqaca minhu lficlu ow qaama bihi waa qof ficilku xaggiisa ka dhacay ficilkaa ka dhacay waa kanaa qaama zaydun qiyaamku zayd waa ka dhacay waa ficlu isagu sameeyey qiyaamku laakiin fiiri maata camrun camar masaga geerida sameeyey dhibashada ma ficlu isagu sameeyeya ma ahay waa sifo ku quntay sifo isaga ku quntay wey oo ku sifoobay marka faacil marka la yidhaha xagga istilaax ahaan waa man waqaca minhu lficlu ow qaama bih waa qofka ficilku xaggiisa ka dhacay ama ficilku uu ku qubay oo uu ku sifoobay asaga labadaas axkaamtii u tirtirinaa walaa yataakaru ma gadaal maro caamiluhu faacilka caamilkiisu canhu can ilfaacili faacilka kama gadaal maro walaa yataakaru caamiluhu caamilulfaacili faacilka caamilkiisu ma gadaal maro canhu canilfaacili kama gadaal maro caamilka oo faacilka rafcina kama gadaal mari kare waa inuu ka horeeya sawaaun kaana ficlan aw hayra ila waxa faacil rafciya badan yihiin ficilaa rafciya masdaraa rafciya ism faacilaa rafciya amhila mubaalagaa rafcida ismu tafdiilaa rafciya sifa mushabaha rafcida darafaa rafciya jarmajuuraa rafciya waa badan yihiin waxa ismu ficilaa rafciya waa badan yihiin waa arki doonaa baabkeeday noogu imaan insha allah iyadoo weliba qaybu kasii maqan tahay toddoba kamida ah, aa noo soo socota ama soo ma jeedi marka waxa faacil rafciya waa badanyihi ficilaa rafciya isim faacilaa rafciya amhila mubaalagaa rafcida masdaraa rafciya ismu ficilaa rafciya darafaa rafciya jarmajruuraa rafciya ismu tafdiilaa rafciya sifa mushabaha rafcida waa badan yihiin waxa rafciya ee waxaas faacil rafcina kulli waxay ka midaysan yihiin waa ka horeeyaana kama dabamari karaan walaa yataakharu caamiluhu faacilka caamilkiisu kama gadaal maro canhu canilfaacil kama gadaal maro daad aragto zaydun qaama ma dhihi karti zaydunta horeydaa faacilkiiya kamaa qaala alkuufiyuuna ma dhihi karti ah, madhabka jumhuurta oo basriyiinta wuxuu yahay faacil caamilkiis waa ka horeeya ah, ee kama dambay karo ah, kuufiyinta waa qabaan inu ka hormari karo marka haddaad aragto zaydun zayd qaama waa istaagay dhihi qaamadan dambe faacilkeedu waa zaydun taas ma dhahayd ee waxaa leedahay zaydun taan hore laba iigu banaan waa tanaasuc fi ah, tanaasuco marfuuca wey ishtiqaal marfuuca wey aad leedahay ishtiqaal marfuucaad ka dhigata ila ishtiqaal marfuuca iyo ishtiqaal mansuubaa jire ishtiqaal marfuuca waa ka dhigan kartaa inaad tirahdo qaama zaydun qaama soo ma ahan zaydun taan qaama maxduufaa rafciday oo tirahdaa qaama zaydun qaama ishtiqaal marfuucaad ka dhigata iyo inaad ka dhigto zaydunta tamurtade qaamana faacilkeedii damiir ka dhigta mustatira u laabana zayd kadibna aad tira jumladaasa khabar dhowr ecraaba kuu banaan zaydun qaama mar tiraahdo ishtigaal marfuuc ka dhig ama waxaad ka dhigtaa mubtade zaydka ka dhig qaamana faacilkeedii damiir ka dhig jumladaas khabar ka dhig kuma banaana inaad tirahdo zaydku waa faacil hormaray kaas un baa lagu diida xukunkii saddexaadu kuu sheega walaa talxaqu ma haleeshohu caamilka caamilka waa caamilka ma haleesho calaamatu tasniyatin tasniya calaamadeed walaa jamcin walaa calaamatu jamcin jamc calaamadiisna ma haleesho calaamatu jamcna ma haleesho bal yuqaalu waxaa laleeyahay qaama rajulaani laba nin ay istaageen wa rijaalun rag badan ay istaageen wa nisaaun dumar badan ay istaageen kamaa yuqaalu sida loo leeya qaama rajulu nina istaagay walaa talxaqu mahalesho hu caamilka calaamatu tasniyatin tasniya calaamadeed walaa jamcin walaa calaamatu jamcin jamc calaamadiis bal yuqaalu waxaa la leeyahay qaama rajulaani laba nina istaageen warijaalu waqaama rijaalun rag badana istaageen wanisaanu waqaama nisaaun dumar badana istaageen kamaa yuqaalu sida loo leeyahay qaama rajulu nin keligiisa istaagay haddii faacilku uu tasniye yahay caamilka calaama tasniya ma haleelaydo walaa talxaqu ma haleelaydo hu caamilka calaamatu tasniyatin tasniye calaamadeed in kaana alfaacilu musanan haddii faacilku musane yahay caamilka calaamatu tasniya lama haleeshii karo lama dhihi karo qaamaa waxay istaageen arajulaani maya ma la dhahayo luqada fasiixa luqatu akaliin akaluniya barakiis lama rabo taas umaahane luqada fasiixa maya lama yidhaahdo luqatu akaluniya lbarakiis luqadaas marka laga reebo inta kale faacilku hadduu musane yahay calaamatu tasniic caamilka lagu darima oo dhihi maydid qaama arajulaani qaama arajulaani tarkiib faasida maahan laakiin goormaan la ogolayn qaama alifka haddaad calaama tasniic ka dhigay waa markaas marka lagu leey ma banaana laakiin si kale loo exraabi kartaa arajulaani waxaa leedahay qaama waa ficil faacilkeedu waa arajulaani waxaad leedahay qaama waa ficil faacilkeedu waa alifka arajulaanina ka bedelo waxaad dhigi karta oo tarkiibku faasid maaha exraab waa loo raadin karaa een goormaan la ogolayn aliftu waa calamtasniim markaad leedahay markaas way markaan la ogolayn qaama arajulaani exraab kalaad saari kartaa qaama ficil aliftu waa faacil jumladana waa khabar muqadama arajulaani waa mubtada muakara tadana waa exraab kale oo saxiixa marka qaama arajulaani icraab sax waa laga keeni karaa laakiin marka laogolayn waa markaad alifta ka dhigto calaamatu tafniya walaa jamcin walaa talxaqu calaamatu jamcin jamc calaamadiisna ma haleelaydo caamilka in kaana alfaacilu jamcan dii faacilku jamc yahay calaamatu jamc ku dari maydid jam waa jamci luqawigaha ah. jamcu taksiir jamcu tasxiix jamcu taksiir jamcu tasxiix ismu jamc ismu jinsi jamciga kullu jamc waa jamci luqawiga dhammaan wixii jamcaa soo gelaya walaa jamcin walaa calaamatu jamcinima haleelayda in kaana alfaacilu jamcan hadii faacilku jamc yahay calaamatu jamc caamilka lagu dari maayo oo la dhihi maayo qaama qaama qaamuu azayduna qaamuu azayduna ma la dhahayo adoo ula jeeda wowdu waa calaamatu jamc azaydunana waa faacil adoo saas ula jeeda laakiin xaabanaanad dhihi kartaa qaamuu azayduna baa ula jeeda qaamuu waa ficliya faacil waa khabar muqadama azayduna mubtada muakara ama icraab kale qaamuu waa ficliya faacil azaydununa waa bedelun min alwaaw taas icraab kaloo banaan waa bal iskaga daaya yuqaalu waxaa laleeyahay qaama rajulaan faacilkiiyo musanaa ficilka calaama tasmiim waa laga dhartiraa qaama rajulaan laba nin istaageen warijaalu waqaama rijaalun rag badana istaageen waa jamcu tagsir wa nisaaun waqaama nisaaun aa laleeyahy waqaama nisaaun hadda nisaaun waxa weyan maahan iyadu jamc ma had waa ismu jamc ha nisaaun waa ismu jamc mo jamc maba aha ismu jamc wey ismu jamc maa tadamana macna aljamci walaysa lahu mufradu min lafdihi ala yihahda ismu jamc aha maa tadamana macna aljamci waa wax macno jamac wata walaysa lahu mufradun min lafdihi mufradku lafdigana aan lahayn nisaa-un hadda macno jamacay wadataa laakiin mufradku lafdiga ma leh laakiin mufradku macnahay leeda imraatun wa imraatun imraatun marka jamac marka waa luq ahaana loola jeedaa ha ahaado jamacaasu jamcu tafsiir jamcu tasxiix jam ismu jamac ismu jinsi jamciya wuxuu raba ha ahaado hadduu faacilku tacadud tusaa calaamatu jamac lagu daray ma caamilka ma lagu darayo ma lagu daray marka kaanu nisaaun taaswaa kutusaydo hadda ismu jamc wey iyadoo xataa ismu jinsi jamciya maaha jamacna maaha waa ismu jamc ismu jamcna waxa la dhaha maa tadamana macna aljamci walaysa lahu mufradun min lafdi kamaa sidii kale lale yuqaal loo yidhaahdo qaama rajuluna istaagay marka faacilku mufrad yahay sida ficilka aan calaamatu jamc iyo calaam tasmiye loogu darin sidaasoo kalea ficilka looga tajriidina calaamadda haddii uu faacilkii tasniye yahay ama jamciya washada waxaa shaadoobay yatacaaqabuuna waxay isla xirbinayaan fiikum dhexdiina malaaikatu malaaig malaaigtaasoo bileyli habeenkii ahaatay iyo malaaikatu binahaare taasaa shaadooday qaabkay u shaadowdayna waxay tahay yatacaaqabuuna ficilkii waaul jamaaca la socota haddana malaaikatuna ka dambayda marka yatacaaqabuuna wowdaas calaamatu jamca laga dhiga malaa'ikatuna waa faacilkii saas marka la yidhaahdo wey marka marka saas loogu dhawaaqo waa lugatu akaluniya albaraakiis laakiin siyaalo kale waa laga araabi karaa yatacaaqabuuna in laga dhigo ficil ya faacil malaaikatuna wowda laga bedelo taasaaba kamid a laga bedelo iyo in la yidhaahdo ina lilaahi malaaikatan yatacaaqabuuna sida riwaayad kale ku timi ina lilaahi allah waxaa sugnaaday malaaikatun malaaigtaasoo yatacaaqabuuna fikum dhexdiina isku cirbina oo salaada subaxna waa imaanaya waa isbedelayaan casirkiina waa isbedelayaan malaaikatun malaaik malaaigtaasoo bileyl habeenkii ahaatay marka mubtada ka dhigay ka sifeeya qabarka kaas uga raadi oo la yidhahdaa laba tarkiiboo kala duwanba wa iyadana waa exraab kale oo banaan ina lilaahi malaaikatan yatacaaqabuuna warkaas waa dhammaaday oo laydhaa malaaikatun malaaig ayada mubtade ka dhiga khabarkiina waxaad ka dhigtaa bileyl malaaigtan waa nakiris aygu noqon mubtade waxaa leedaha waa tafsiil ha shayga isagoo mujmala markii lasoo sheegay oo hadda la tafsiilina tafsiilkaasa waxa weye musaw u noqona oo tiraa malaaikatun malaaig bileyl habeenkiiyay ahaatay waa malaaikatu malaaigna binahari ahaatay oo tira jumla damba halkan ka kacayna ah, wey ee hadalkaas or xaggu ku haray marka exraabahaasaa ku banaan awanukhrijiyahum a ah, iyaduna shaadowday ilaa faacil waxaan idhi ficil kaliyuhu ma qaato ficil ha ahaado caamilku hayrkiis ha ahaado calaamad laguma daro haddii faacilku uu musane yahay ama jamciya hadda awamukhrijiya waa isim faacil hum damiirkaasaana u ah faacil calaamatu jamca lagu daro calaamatu jamca lagu daro oo waxay ahayd awamukrijuya ay ahayd ah. awamukrijuya asalkeeduna waxay ahayd awamukrijuuna lii ay ahayd hum awamukrijuuna lii hum saas ahayd asalka laamtiya la xadfi hadalka xoogaa loo fududeeyo markii la xadfay yamutakalimkii oo liida ku jirtay yamutakalimkii aa loo idaafeeyey muqrijuuna hadday idaafatimi nuuntii waa dhacday marka maxay noqotay marka awa muqriju ya ay noqotay qaacidadii markaas ku quntay ida ijtamacat ilwaawu walyaa-u wa subiqa axadumaa bisukuuni gulibat ilyaa waawu yaa-an wa udqibat ilyaa-u fi lyaa-i wa kusira maa qabla alyaa-i intaasaa lagu sameeyey oo kusir maa qabliya waa in lagu daraa sijaaig hmm. meelahan uga dari jiray meel marka ilaa mukriju jiimku waa godna marka mogta markaasa le awamukrijiya saasa ku noqda mukhrijiya hum marka fiiri mukrijuuna wowda ku jirta ayada faacil maba ah waa iska cadda inaysan faacil ahayn tan wax lagu daweeyaba waaba dhib kaliyaba sababtoo ah sideedaba wasfigu is wasfiga damiir baarisa maba u qaataba faacil ah, wasfigu damiir baarisa faacil uma qaato oo mutasil ah, damiir baarisa oo mutasil ah faacil maba uqaato wasfigu maba uqaataba damiir baarisa oo mutasila oo waawiljamaaca iyo alfulisnayn ma uqaato wasfi faacil ah, maba uqaato soo ma jeedee munfasil haduu ya waa dhici kara laakin mutasil miya may maba uqaataba wasfi damiir baarisa oo mutasila faacil wasfigu marka mukhriju nuwowda ku jirta waa calaamad dhe waa calaamad huntaasna waa faacilkii mukhrij oo isimkaa faacil qaata saas marka luqatu akriin balqiisay noqonay laakiin si kaleeta karoono si luqada fasiixa loo waafajiyo in la yidhaahdo awa mukhrijiya faacilkii waa hum oo mustatir ah awa mukhrijuya awa mukhrijiya ma ay bixinayaan hum qoomkaygu humta dambe laga bedelo ko iyo in la yidhaahdo humtu waa mubtada muakar ah aw mukrijin waa khabar muqadama oo kaba fiicanba oo kaba fiicanba marka jamc uu noqdo wasfigu mukrijuuna iyo daaribuuna iyo qaa'imuuna faacilkii waa damiir musatira oo hum <laughs> wowda ma howda waa calaamatu rafciyi wowda ma oo damiir mutasil aho damiir baaris mutasila maba rafcitaba markaad aragto qaaimuuna iyo daaribuuna iyo caaqibuuna iyo kaatibuuna wowdu faacil maaha wowdu waa calaamatu rafcihi calaamatu rafcihi wey damiirkii meeshuu ku asurayy marka waxaa leedahay humtu waa mubtada muahara muqrijuyana faacilkeedu waa damiir musatira meeshan ku asturan isaguna waa khabar muqadam khabarkii la hormariyo tan kale awa awa fiiri waa istifaam awa hamsadu waa istifhaam wawduna waa xarfu cadaf marka wawdu waa xarfu cadaf asalku wuxuu ahaa wa amukhrijiya ah, ila xarf cadafka horuu galaa hamsadan oo ah awa hamsadu miimkaasi ku xigta oo mukhrijiyo waxa istifaamta laga istifaam dalba waa dadkaanu bay bixinaya wawdan waa xarfu cadaf kelimadaba ka mid maa Ah, marka waxay ahayd amukrijuya amukrijiya may bixinayaan wowda xarf cadafkaa laga hormariya wa amukrijiya ay noqoto halkaas marka la joogo ah, waxaa la yidhi hade hamsatulistifam iyadu sadar iskale in laga hormaro yeelime markaasaa waxa wy taqdiim iyo taakhiir lagu sameeyey xarf cadafkiiyaa dhexda laga geliy ah, xarf cadafkii aa dhexda la geliy hamsadii hore la mari ee asalku waxay tahay amukrijiya may bixinayaan hum qoomku amurijiya wey markaas taqdiim iyo takhiira lagu sameeyey saddex xugunaan marayna soo maha waa marfuuc walaa yataakharu caamiluhu walaa talxaquhu calaamata tini saddexaan haysana wa talxaquhu wa talxaquhu waxaa haloolaydaa caamilka talxaquhu caamilka u celi wa talxaqu caamilka waxaa haloolaysaa calaamatu taniitin dhadigayn calaamadeed calaamatu ta'niis ayaa haleelayda goorma in kaana hadduu ahaado in kaana hadduu ahaado huwa faacilkii mu'anathan mid la dhadigeeyey haddii uu faacilku mu'anath yahay calaamatu ta'niisa caamilka haleelayda calaamatu ta'niis ayaa caamilka haleelaysa caamilka mu'anath xaqiiqiyu ta'niisa waa markuu yahay wey ah, mu'anath oo xaqiiqiyo ta'niisa markuu yahay wadalika mihaalkii ka qaamat hindun hinda istaagtoo kale weeye qaamat hadda hindun waa muanaf waa muanaf caamilkii marka waxaa lagu daray calaamad caamilku waa qaama waa ficilkaasa caamilkii calaamad oo kutusayda faacilku inuu muanaf yaa lagu daray oo ta- taniis ah way istaagtay hindun wa dalaacad way soo dhalatay ashamsu qoraxdii labada misaal wuxuu ugu misaalinaya marna muanafku waa xaqiiqi marna waa majaazi xaqiiqi waxaa la yidhaha maa lahu farjun waa shayga leh meel ilma laga dhalo a ah, waxaa la yidhahdaa xaqiiqiyu ta'niif kaasaa la yidhahdaa meel ilma ka dhasha mid kale a ah, waxaa la yidhaha xaqiiqiyu ta'niif kaan lahaynna waxaa la yidhaha majaaziyu ta'niif hadda fiiri hindun waa xaqiiqu ta'niif dalacat shams ashamsuna waa majaaziyu ah, waa majaaziyu sidaas darteeda ilxaaqa oo calaamada caamilka la haleeshiinaya marna waa waajib marna waa jaa-is ah, tan hore waa waajib qaamad hindun waa waajib midaan dambaydana waa jaa-is dalacati shamsu waa jaa-is ilxaaq marka labadaas u qaybsama in caamilka calaamatu taniif lagu daro oo la haleeshiiyo labay uqaybsama mid waajiba iyo mid jaa-is labadaas inta jaa-iska isagaa kuu sheegay inta waajibkaana waa sheega ah, inta jaa-iska inta waajibkaahu waa labo ah, inta waajibkaahu waa labo waa labo oo labadu waxay timid waa midda uu mihaaliyo xaqiiqiyu tacniis inuu yahay faacilkii caamilka iyo faacilkana aan la kala faslin caamilkuna nicmo iyo bisa usan ahayn saddexaa shardin lah waa waajib hadda inta waa laga helay qaamat hindun saddexdii shard waa laga helay faacilku waa inuu yahay xaqiiqiyu taaniis faacilka iyo caamilkana waa inaan la kala faslin caamilkuna waa inuusan nicmo iyo biise ahayn haddii saddexdaa shardi la helo waa waajib calaam taaniis in lagu daro caamilka marka labada waajibtana damiir u laabanaya muanaf hadduu caamil hadduu noqdo faacilku damiir muanaf u laabana walow kaana majaaziyan haduu noqdo majaaziba ha ahaado waa waajib markaas ashamsu qoraxdii dalaacaat aa ashamsu dalaacaat taaba in lagu dara waa waajib waa waajib labadaas gooray waajibtaa afar gooray jaa-is tahay halkan ku sheega wayajuusu lwajhaani labadii wejaa banaan ilxaaqu taa-i wa tajriidu min ataa-i alilxaaqu wa tajriidu wa in aad calaamatu ta'niidkii ku darto caamilka iyo inaad tajriido labadiiaa banaan wayajuusu lwajhaani labadii weja banaan alilxaaqu watajriidu inaad calaamatu taniif caamilka ku darto iyo inaad ka dhartirto labadii waa banaan yihi fii majaaziyi taniifi taniifkiisu midkuu majaaska yahay kaasuu labadii wej ku banaan yahay majaaziyu taniifka adhaahiri ee daahirka waa isim daahira oo majaasiyu taniifka majaaziyu taniifna waa sheegnay oo waxa weeyaan maa laysa lahu farjun waa waxaan lahayn makaan ilma ka dhashaan naxwu qad jaa-atkum waxaa idin timid mawcidatu waano waanadaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay qad jaa-atkum waxaa idin timid mawcidatun waano mawcidadu xaqiiqu taniis maaha waa majaasu taniis taa laakiin ku jirta khalaas marka qad jaa-atkum waa banaanta sade lagu daro waa lagu daro haye ayadoo majaasu taniis faacilkii noqdo lagu darina waa kanaa faqad jaakum waa faqad jaakum waxaa inin timid bayinatun xujo cad faqad jaakum waxaa inin timid bayinatun xujo cad hadda bayinatun waa majaasu tanis waa majaasu tanis bayinatu taadi wen laga daycamil kaas laba wejaa ku banaan makaanka labaad oo ilxaaqa uu jawaaska noqonayo labada wej banaanta inaad calaam taniis ku darto caamilka iyo inaad ka daydo wfii xaqiiqiya wafii xaqiiqiyita wafii xaqiiqiyid wafi lxaqiiqiyi kii xaqiiqiga ahaana laba weja ku banaan wayajuusul wajaani labadii weja banaan fi lxaqiiqiyi xaqiiqigiiyay ku banaan yihiin xaqiiqigii almunfasili ee ka soocmay min alcaamili bigayri ilaa uga soocmay walam yaqac bacda nicma wa bisa dhe marka labadaas qayd ku dar saddex qayd marka la helo wey qayd marka la helo ayaa ilxaaqu jaa-is noqona oo haddaad rabtana caamilka aad ku dari kartaa calaamataniis haddaad rabtana ka day kartaa marka waxaad tidhahdaa wa filxaqiiqiyi wayajuusulwajhaani labadii wej waa banaan yihiin filxaqiiqiyi xaqiiqi ta'niiskii ku banaan yihiin xaqiiqu almun fasili ee socmay oo ka socmay min alcaamili ko bikayri ilaana uga socmay ilaa waxaan ahayn waa inu ga socmaa ilaa hadduu uga socmo soo socota waa war kale biqayri ilaa waa inu uga socmaa walam yaqac bada nicma wa bisa nicmo iyo bisa gadalkeedna waa inuusan dhicin ee xaqiiqiyu tamiidku bacda nicma wa bisa markuu dhaco warkeedu waa soo socdaa waa soo socda iyada waa iska jaa-is marka waxaa leedahay kaas marka jaa-isu noqonaya xaqiiqiyu tamiid way faacilkeeda waa laakiin munfasil can ilcaamil waxa uu ku socmayna bigayri ilaa wey ilaa maaha wuxuu ku socmay naxwu xadarat lqaadiya qaadigii waxaa u timid imraatun haweeney xadara waa caamilkii faacilkiina waa maxay imraatun imraatun waa xaqiiqi taniis soo maha laakiin caamilkii waa laga fasliye ko ilaana laguma faslin caamilkuna ma aha nicmaya saddexii shardi lala xadarat ilqaadiya imraatun xadara alqaadiya imraatun labaduba kuu banaan xadarat ilqaadiyana fiican xadara alqaadiyana banaan waa makaan labaad oo labadii waj ku banaan yihiin haye makaan saddexaad oo labadii waj ku banaan yihiin oo haddaad rabto calaamu ta'niidka aad caamilka ku ku dari karto haddaad rabto inaad ka karto waalmutasili wa filxaqiiqiyi xaqiiqigiina laba waja ku banaan xaqiiqigii almutasili bicaamilihi caamilkiisa la xiriirsaday wa xaqiiqiyu tamiis caamilkiina wow la xidhiiraa lagama fasilo ah. wa xaqiiqu tamiis wa filxaqiiqiyi xaqiiqiyu tamiiskiina labadii waja ku banaan xaqiiqiyu tamiiskii almutasili caamilka la xidhiirsaday fii baabi nicma wa bisa nicma iyo bisa baabkooda kula xiriirsaday ah. bacda iyo bisu dhacay bacda nicma iyo biisuu dhacay taaba ku dar darta dartana kada labada wej banaan labada waa banaan naxw nicmatil mar'atu haweenaya nimco lahaatay almaqsuusu bilmadxi hindun wey fiire nicmatil maratu almaratu waa xaqiibta aniis caamilkii lagama faslin haddana labadi wejaa ku banaan maxaa yeelay nicma wey ficilka sababta keenaydana waxay tahay almar'atu asha ku jirtaa jinsiya gabar gaarama jinsi o dhanaa loola jeeda mid gaar ahoo mucayana maha ah, mid gaar ahoo mucayana maha taasaa banayday marka ah, taasaa banayday labada wey nicmatil marata weli a nimco lahaa kadib aa tihi almaqsuusu bilmadxi hindun wey waa fiiljaamici makaanka afraad oo labada wadfa banaan yihiin taada inaad caamilka ku darto inaad ka daydo wa filjamci jamcina labadii wejaa ku banaan wa filjamci jamcina labadii wejaa ku banaan jamc jamci luqawiga ahaa jamcanu waa jamci luqawiga ahaa waxaa soo gelaya jamcu taksiir waxaa soo gelaya ismu jamc waxaa soo gelaya ismu jinsi jamci ah marka jamcu tasxiif waa soo gelaa lakin waa laga istinoona isaga waa laga reeba istinu ku reebi raba marka jamc oo dhan aa soo gelaya maa dalla cala tacadudi oo dhana loola jeeda naxwu aalat lacraabu reer baadiyi waxay yidhahdeen reer baadiyihii waxay yidhahdeen qaalat alacraabu alacraabu alacraabu ayadu hadda jamc maba ahan alacraabu mabaan jamc waa ismu jamc sida yaasiinkuu leeyahay waxa weya wuxuu leeyahay waa jamc qowlka saxiixa waxa weyan waa jamc wa saxiixu anahu ismu jamcin uu leeyahay sax أعراب ah acraab waa ismu jamc ismu jamc maa tadamana macna aljamci walaysa lahu mufradun lafi waqiila alakin jirta asagu qiiladaas dhigma lakin kutubta kale waa dhiga waqiila huwa ismu jinsin jamciy waa ismu jinsi jamci ah mufraduhu acraabiyun ha ila ismu jinsi jamci muxuu ahaa maa furiqa baynahu wa bayna mufradihi bitaa-i aw bilya jundun ciidan fara badan mufradka muxuu ahaa jundiyun yahuudiyun hal gaalo yahuudiya yahuud yahuudiyo idin ah, nasraaniyun hal gaalo kristaan nasaara kristaankii o dhan marka qaara waxay wa ismkiisi jamciya oo mufradku wuxuu yahay acraabiyun hal xabo reer baadiya acraab reer baadiye fara badan marka qaalat ilacraabu marka midkaa tira haddaad tiraado waa ismu jamc iyo haddaad tiraado waa ismu jinsi jamciya middaa rabtaba dhe waxa weeyaan qaalat ilacraabu taadaas in lagu daraa waa jawaas ee waajib maaha ilaa jamcayi tasxiixi saxiixa labadiis jamc marka laga reebo ka reeb ilaa jamcayi tasxiixi saxiix yeelidda labadiisi jamc marka laga liido labadii jamc ka reeb jamcu mudkaru saalim iyo jamcu muana saalim labadaas kasoo reeb faka faka mufradeyhimaa fahumaa labadaas jamc ka mufradeyhimaa labadooda mufraday lamidii labadooda mufraday ku xugu yihiin oo waxa weeyaan jamcu mukrsalim hadduu yahayna ma banaana in lagu dara jamcu maansalim hadduu yahayna mufradkii hindunu lamid yaho haddii shuruudu la helo waa waajiba noqoya haddii kalena jaa-is buu noqona saasuu maray ibnu hishaam laakiin way jiraan culamada gobol qabta maya wax istinaahu ma jiro hataa waad dhihi kartaa jaaati zayduna waad dhihi karta jaati azayduna waad dhihi karta qaaraa qabaan laakiin insha allahu sharxan ku sharxi doono ogaa kaa ka war badanta meeshaasi ilaa jamcayi tasxiixi saxiixyeelidda labadiisii jamc maahane fa ka mufradayhimaa fahumaa labadaasu ka mufradayhima labadooda mufraday lamid yihin oo haddii jamcu mukrsal uu faacil noqdana ma banaanata in lagu dara jamcu mukrsalim hadduu faacil noqdana caamilka in calaamatu ta'niis lagu daraa mufradkii unbay la mid hindoo kale la midta siday marna waajib noqon jirto marna jaa-is oo kale noqone sidaas wey naxwo qaama zaydun ad leedahay ma banaana qaamat azaydun inaad tirahdo saasuu ibnu hishaam kuleeyahy ma banaana wa qaamat ilhindaatu waa waajib maala saddex shardiyaad hayaa markaa alhindaatu waa xaqiiqiyu taniif ko caamilkiisii waa la itisaalay labo oo lagama fasilin caamilkuna macnayadiisa maha waa waajib marka waa waajib wa inamaa wax kale ma aha hadda wuxuu rabaa halkaan laba masalo isku xiluu samayna ha baab inuu ka gudbo baab kale u gudbo waa uu rabaa tan kalena wuxuu rabaa mas'alo uu ka soo hadlay inuu wax ka soo reebo mas'alada ah faacilka xaqiiqiyu taaniiska ah haddii caamilkiisa laga fasliyo laba wejaa ku banaanayn soo ogana soo maaha maraaba ta'niisku xaaraan bay yahay uusan kuba banaanayn taniis faacilkiina waa xaqiiqiyu ta'niifka ficilkiyaa laga fasliyey mana banaanaba ta'niifka taas horta inuu kuu sheegu rabaa masalaana ka farcami doonta baadama kasii furma halkaas baaddan a ah halkaa ka furmi doonta markaasuu yihi waynamaa wax kale ma ahan imtanaca ah waxaa reebtoonaaday fi nasri hadalka caadiga ahon gabayga ahayn maa qaamat ma aysan istaagin ilaa hindun baa istaagtay hadda fiiri qaama faacilkeed maxaa hindun marka la exraaba soo ma hinduna hindu marka waa xaqiiqiyu taamiis caamilkii laga fasliyoo ilaa looga fasliyey ah. marka xaa rabay in laba waj ku banaanaaso waxaa lagu leey lamid maa waa anaga ilaa waa ina lagu fasliyo ilaadu waa baab gaar ilaa a lagu fasliyo soo maahan mamnuuc weeye in caam ta'niis lagu daro waajib waxaa inaad tidhaahdo maa qaama ilaa hindu ee ma banaana maa qaamat ilaa hindu ah. maxay u banaanaad diiday faacilba maaha mindu suurad ahaana un shaqalka xagga la saaray maahane xaqiiq ahaan faacilba maahanba faacilkii waa maxduud ah, faacilkii waa maxduud isagaa kuu sheega waa kanaa liana alfaacila faacilka mudakarun waa mid la labeeyey mudakarkoo maxduufan maxduufun la xadfay waa mudaker maxduufka oo waxa weeyaan icraabka asalkiisu maa qaama axadun qof ma istaagin ilaa hinduna istaagtay saasu ah axadun waa mudaker marka xaqiiq ahaan maba ahanba faacilba hindu ee faacilkii waa maxduuf taasaa diiday marka liana alfaacila faacilkii mudakerun mudaker inuu yahay darteed uu u reebtoonaaday liana aljaamijirku intaan ku tacalluq marka faacilkii waa maxduuf waajib la xadfanya baabaa ka furmay faacilna la xadfi karaa sidiisa baab ahaa soo bilowday marka ha afar goor oo faacil la xadfi karo meeshaan ku sheegay marka afar goor oo faacil la xadfo baabkaasa furmay ha baaba baabu u dhii waa yahay lianna alfaacila faacilkii mudakerun ku lalabee weeye mudakerko maxduufun la xadfay xadfan xadafdhe xadafko ka xadfihi faacilka la xadfidiisa lamida fi naxwi ow idcaamun quudin oo kale lagu xadfay fi yowmin maalin uu quudiyo maalinkoodii masqabatin gaajo u saaxiib ah yatiman ago uu quudiyo aw idcaamun waa masder wuxuu ahaa masdarun mudaafun ilaa faacilihi aw itcaamuhu qofka quudintiisa aheed markaasaa la iska xadfo faacilka oo mudaafu ilayga ah waa la xadf waa la xadf waa masder munawan aw icaamun ay ow itcaamuhu qofka quudintiisa aheed markaasaa la xadf aw itcaamun quudin fii yawmin maalin la maalin la quudiyo maalinkoodii masakabatin gaajow saaxiiba yatiimanna waa mafcuul marka masterkaas murawanka waa laga xadfay waa banaan yahay faacil in laga xadfa laba meeloodaan marayna tii hore waxay ahayd ma ah, maa qaama ilaa hindu maa qaama ilaa hindu istini mufaraa aha wey istina mufaraa ko tan labaadna masterka murawanka labo haga dhigo ah, hadduu mudaaf yahyna waa laga xadfi karaa masterka mudaafka ah masterka marka waa laga xadfaa isagoo mudaafi mafcuulka loo idaafayna saddex waa kana waa waxa wey ficilkii oo muqayir siiqaha waqudiya alamru arrinkii waa la faaruqay waa la dhameeyey arrinkii waqada allaahu almra uu macnuhu ah macnuhu saas lilcilmiya loo xadfay ila cidda arrinta dhamaynayn alla ta waa la iska ogaayay waqudiya alamru arrinkii waa la faaruqay oo waa la dhameeyey qudiya alamru hadda alamru waa naafaacil waa mafcuul bihigii naafaacil noqday ma ahan faacil faacilkii waa la xadfay jawaasin wa asmic bihim maqal badana ahlu walabsir arag badana adduunka waa ti lagu kari waayo wax maqla wax arka aakiro marka la tegay waa la yaabe ha rabbiga waa maqalna ilahay waa ku fahmi la hanala celi ekeli wax la maqal eh, ama la arag eh. adduunka marka joogana waa gabwe ha wax lagama dhaadhici karo asmic bihim maa badana waa yaabe wa absir bihim a ka xajin soo ma jeedin siiqada afcil markay soo takarurto midda hore faacilkeeda la sheega midda dambayna laga xajka xudifa min athani lidalaalati lwal a la yidhahdo xudifa min athani lidalaalati lwal asmic bihim bihim taasaa faacilkiya asmic faacilkeedi waa bihim siiqada marka tacajubkay afcil ku timaada markay soo takarurto tan horeeto faacilkeeda la sheega tan dambaa laga xadfa xudifa min athani lidalaalati lwal wayamtanicu waa reebtoonaana huwa xadafkii fii kayrihina afartaas meelood qeyrkood wayamtanicu huwa xadafkii waa reebtoonaana fii kayrihina afartaas madkuuraadaas afarta keyrkood afartaas meeloobaa la xadfi karaa afarta kaliya maahane meelo badana la xadfi jiraye shan kalea jirtay shan kale aa jirtoo la xadfo shan sagaalaa la xadfi jiray faacilka sagaalaa la xadfa mid waadaas dhowr gooran soo marnaye ficilka oo saxiixul aakhirka ah faacilna u rafcisanayo waaljamaac ama yaa muanahati mukhaaaba nuunu tawkiid hadii la gesho wowda waa la cadfaa iyo ya-da labadaas latasmacunna wala tasmacunna walaa yasudunaka so wowdii ma xadfana faacilkiisa ma xadfana ah, waa la xadfaa ficilka saxiixulaakir waa inuu yihi faacilkiisina waa inuu waaawljamaac ama yaa muanahati mukhaadabaya nuunu tawkiid aqiilana waa in la geshaa saddexa shardi marka la saddex shardi waa in la helo waa inuu ficilku saxiixulaakiri oo maxaa baxay ee muctalulaakiri haduu ilaa baxdo muctalulaakir lama xadfo latublawuna sawdiga arkaayo latublawuna kama xadfanay mogta waa joogaa saxiixulaakir waa inuu yihi wala tasmacunna walaa yasudunaka oo kaleeto ko waana in faacilkii u noqdo waaljamaac ama ya muanas muqadam waa la laa tadribinna aad leedahay laa tadribinna laa tadribii sooma ahayn geliya almuanasat muqadamadaas nuun tawkiid la xiriiri laa tadribinay ku imaana sida loo tacliilinayo laa tadribina aada leedahay saasay ku imaanay shan sow ma ahan shan sow ma ahan idaa nasalad xaalatun mukararatun maxala alfaacil xaala mukararaa hadday booska faacilka degtana waa la xadfaa idaa nasalad xaalatun mukararatun maxala alfaacili xaalad mukararaa hadday degto booska faacilkana waaj waxa weya waa la iska xadfaa faacilka fatalaqafahaa rajulun rajulun fatalaqafahaa way kala dafeen rajulun rajulun xaal ay yihiin kuwii kala tartiibsan midba midka kale ka dambeeya asalku wuxuu ahaayl fatalaqafaha naasu rajulan rajulan ah, fatalaqafaha naasu ay ahe waa la iska xadfa waa la xadfa Hmm. waa la iska xadfa marka waa la xadfaa taas oo kalena hmm. lix miyaan sheegay lixaan sheegay kaana zaa-idana faacilkeeda waa la xadfaa yidhaha kaana zaa waa soo maa kaana zaa waa la xadfaa lifaacilkeeda kaana zaa-ida qaabkay faacil u qaadataaba la yaabay xabad ba qaadan maysa kaana zaaida ida faacilkeeda waa la xadfaa le saddex ficil oon faacilba qaadana waa ku dare qalamaa daala ma kahura ma qalla ma daala ma kahura ma saddexdaasna faacilkooda waa la xadfaal saddexdaasna faacilkooda waa la xadfaa qalla ma daala ma kahura ma saddexdaasna faacilkooda waa la xadfaa ficilka mar hadday la xidhiidhsato maadaas maadaasa waxa weyn la xidhiidhsatay qalla ma daala ma kahura ma waxay kaloo ku dari jireen ficilka mu-akidkaana faacilkiis waa la ataaka ataaka laaxiquun ixbis ixbis ataaka ataaka allaaxiquun allaaxiquunadu ataakada hore faacilkeedi wey ataakada dambena faacilkeedi waa la xadfa hmm, waa la xadfa sagaal ma sheegno sagaal ma ma sheegno afar shiiqaan noo sheegay ficilkii saxiixul aakirka ahaa ee faacilka u rafcistay waawljamaaca ama yaa muanas muqadaman shan kaga dhigno xaala mukarana hadday booska faacilka degtaan lix uga dhigno fatalaqafaa rajulan rajulan waxaan uga dhignay toddoba kaana zaa-ida sideedna waxaan uga dhignay qalla ma daala ma kasura ma sagaalna waxaan uga dhignay ficilka mu-akidka ah wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu ala nabiyina maxamed